رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولكتابك رياض الصالحين أيام كجرنا باب في التفكر tafakurkii iyo fikirkii baabkiisii waaye lagu fikiro fii cadiimi makhluuqaati illaahi tacaala ilaahay makhluuqaadkiisa weynaantooda in lagu fikiro iyo wa finaa'i dunya adduunka dhammaashihiisii waa hwaali alaakhira aakhiro ahwaasheedii dibkeeda iyo wasaa'iri saa'iri umuurihim wixii ka soo haray labada umuurtoodii wa taqsiiri nafsi nafsada oo la taqsiirayo la yareeyo iyo wa tahdiibiha taadiibinteedii edbinteedii wa xamlihaa ku xambaarid lagu xambaaro nasada cala alistiqaamati toosnaasho qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi inamaa acidukum waxaan idinku waaninayaa biwaaxidatin mid an taquumuu inaad u istaagtaan lilaahi ilaahay dartii mahnaa wa furaada labalaba iyo keli keli idinkoo ah uma tacdina tatafakkaruu aada fakartaan kadibna inaad ku fikirtaan ilaahay awooddiisa makhluuqaadkan uu abuuray weynaantooda inay jirto awood ka sarraysoo markaa qalaqday waqaal oo khalqay waqaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi inna fii khalqi asamaawaati samaawaadka abuurkooda iyo waalardi arlada waاkhtilaafi illeyli isbedelka habeenka iyo wاlnahaari maalinta la'aayaatin aayaad baa ku sugan yay ugu sugan yihiin liqowmin yataq la'aayaatin liulil albaabi dadka ulul albaabkaee cuquusha iyo caqliga u saaxiibka ah ayay aayaad ugu jiraan buu yidhi ilaahay subxaanah wa tacaala arrintaasi aayaad baa ku sugan ina fii dalika arrintaa la aayaatin aayaad baa ku sugan liuli lalbaabi dadka caqliga u saaxiibkaa ayay ugu jiraan yeeyihiin ulilalbaabka alladiin kuwa waaye yadkuruuna allaha ilaahay xusahaya qiyaaman ayagoo taagan wa qucuudan ayagoo fadhiya wa calaa junuubihim iyo ayagoo dhinac dhinacba markaa u jiifo wayatafakkaruun waxay ka fakaraan fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkooda habka samaawaadka ilaahay u abuuray bay ka fakaraan iyo waalardi allah ayagoo orahdeedu ay tahay rabbanaa rabbigeenniyow maa khalaqta uma abuurin haadaa midkani baatilan ilaahow kan baatil iyo ciyaar xiyaar iyo dheedheen uma abuurin subxaanaka adigaa ceeb ka hufan ilaahow adaa nusqaan iyo ceeb toona lahayn faqinaa cadaaba naari wa qaala tacaala ilaaha ilaaha sarreeya wuxuu yidhi afalaa yanduruuna miyaysan degaynin dadkaysan fiirinin ila libili geela xaggiisa kayfa sidii khuliqad loo abuuray wa ila asamaa'i iyo samada xaggeed kayfa ruficat kayfa ruficat sidii loo kor yeelay wa ila aljibaali iyo buuraha kayfa nusifat sidii loo sugay oo loo taagay arlada loogu sugay iyo wa ila alardi arlada xaggeedana may fiiriyaan dadka kayfa sidii sutixat loo fidiyey ama markaa loo buglay fadakir waani rasuulkii ilaahayow wacdi inamaa anta adigu mudakir mid mudakir ahoo waaninahaya ayaa tahee wa qaala tacaala afalam yasiiruu miyaysan ku soconin fi lardi arlaba oo fayanduruu ay fiiriyaan wixii xaaladu dhacday iyo sida xaalku ahaa waalaayaatu aayaadka filbaabi baabka ku sugan ee ku soo arooray kasiiratun way fara badan yihiin wa min alaxaadiid axaadiidtana waxaa ka mid ah alxadiid asaabiq xadiiskii noo soo hormaray xadiidkii saabiqa ahaa ee noo soo hormaraa meesha munaasab ku ah kaasoo ahaa alkayisu man daana nafsahu kayis iyo caaqil waa qofka laftiisa xisaabay idan aayaadkan oo dhan waxay cabirahayaan tilmaamayaan in la fakaro ilaahay makhluuqaadka uu abuuray weynaantooda lagu fikiro taasoo habeen iyo maalin aan arkayno baabu fi lmubaadarati u degdegi baabkiisii waayo ila alkhayraati khayraadka loo degdego iyo waxa guuraabo iyo goorogoorin lagu gooriyo man tawajaha qofkii u jihaystay likhayrin khayrkana cala aliqbaali inuu ku qaabilo calayhi qayrka korkiisa biljiddi si daran oo dadaal ahoo xoog leh min gayri taradudin ka laalaabasho la'aan qofkii la arka inuu khayrka u tawajuhay ilaahay diintiisa u soo jeestay in la taxqiifiyo la dibaabiyo la diirageliyo inuu khayrka ku qaabilo si adag oo dadaal badan asagoon ka laalaabanaynin canugii ciyaar suuqa ahaa ee kubad ciyaarka ahaa ee meeshaa fadhiyey hadduu intuu qobaysto khamiis qaatuu kutub qaabto masaajidka aado dhayankii u wadaagay wayri dadku leeyihiin markaasay niyajabku dhacaysaa saa looma baahnay qofkii khayr lagu arkay waa la tawajuhiyaa waa la buubaadiyaa waa la buurogeliyaa gabadhii diracadalatay haddii xijaab qaadato xishood ay bilowdo dadkoo dhan madaxay gacanta saaranayaan alla fiiriyatii alla haddama shan sheekh lagu noqdaayo wixii lamid ah ilaa markii dambada ay nacdo xijaabka saayaa la yeeli qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fastabiqu alkhayraat khayraadka u degdega waxaad ku dhaqtantaan oo ku tartantaan khayraadka wa qaala tacaala wasaaricuu dheereeya oo u kala dheereeyo u tartamoo u degdega ilaa makfiratin dembidaaf min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay wa jannatin janno carduha qallarkeeda alsamaawaatu waalardu samaawaadkii arladu ay la egyihiin uciddat waxaa loo diyaariyey lilmuttaqiina muttaqiin wa ama alaxaadiid axaadiidkanas alwal baa ka mida xadiidkan koowaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi baadiru degdega bilacmaali acmaasha fiicfiican kala degdega fitana fidno kala degdega fidna imaan doonta intaysan imaanin camalka saalixa u degdega fidnadaasoo ka qitaaci leyli habeenka gobolkiisoo kale ah almudlimi ee mugdiga ah gobol habeenka mugdigiisa ka mid ah fidno ah oo aan xaqoo dhanba la arkayin oo wixii oo dhan ay isku qasmayaan ayaa soo socotoo imaanaysee intaysan imaan camalka saalixa u degdeg yusbixu rajul rajulkuu waa bariisanayaa mu'minan asagoo mu'min ah wayumsii kaafiran wuxuuna ku galabaysanayaa kaafirnimiyan wayumsii mu'minan mu'min asagoo ahdiu galolaysanaya wayusbix wuxuu waafariisanayaa kaafiran asagoo kaafir ah waciyaadu billaah maxaa dhacay yabiicu diina diinkiisa ayuu iibinayaa diinkiisa ayuu beecinayaa bicaradin dheer buu ku duu iibinayaa oo min addunyaa adduunka ka mid ah diinkiisii dhammaa eed mustaqbalkiisii aakhiro ahaa iyo intuu duuriye uu bixiyo iyo carabkii badeeca adduuna qaadanaya rawaahu muslim sida la tilmaamayo kutub qur'aan buu ku istaagayaa si doolar loo siiyo kutub qur'aan ah ayuu tuurayaa si doolar loo siiyo yabiicu diinahu diinkiisuu beecinayaa bicarabin buu siisanayaa carab badeeca iyo bandhig iyo dhalaal oo min addunya adduunka ah rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can abi sirwacata bikasri siin siinta oo kasriya la hoos dhigaa la aqriyaa almuhamadati ee la bidcatiray wa fatxiha ah, waa la kordhigi karaa abisarwaca haddaad dhahdii abisarwaca waa isku mid cuqbat ibnu xaarif cuqba ibnu xaarif waayo magaciisa radia allaahu canhu waan tukaday nebiga gadaashiisa ayaan ku tukaday sala allahu calayhi wasalam bilmadiinati magaalada madiine magaalada madiine ayaan rasuulka gadaashiisa kula tukaday macnaha nebigaa imaam noo ahaa alcasra salaada casir ayaan kula tukaday fasallama wuu salaamo noqsaday rasuulka markii afartii ragcadood ee casirka uu dhameeyuu ataxiyaaday ayuu salaamo noqsaday ثuma kadib qaama wuu istaagay musrican asagoo degdegahaya rasuulka fatakhataa wuxuu ka tatallaabsaday riqaaba annaasi dadka oorahooda ilaa bacdi xujari nisaa'ihi qowlabaha xaasiskiisa qayb ka mid ah xaggooda ayuuna aaday saacaado uma ahaan jirin rasuulku markuu dadka dejiyo wejigiisuu soo qaadaysiin jiro cabaar buu fadhin jiray laakiin maalintaa ma samaynine intuu salaamo noqsaday buu soo istaagay asagoo musrica oo degdegay fatakhaqa wuxuu ka tallaabsaday riqaaba annaasi dadka qoorahooda ilaa bacdi xujari nisaa'ihi dumarkiisa qowladahooda qayb ka mida ayuuna aaday fafasica annaas dadkii waxay ka argagaxeen oo ka argagaxay min surcatihi degdegiisa dadkii maalintaa way argagaxeen oo waxaa argagax geliyeen degdegii uu ku baxay fakharaja calayhi wuu ku soo baxay markuu caddaa ku maqnaa fara'aa wuxuu ar annahum ayagu qad cajabuu inay la yaabeen min surcatihi degdegiisii degdegaan iyo orodkaantuu ordaya maanta uu sameeyey inay la tacajuro yihiinoo la takafaarsanyihiin yuu rasuulku arkay qaala wuxuu yidhi dakartu waxaan soo xasuustay shay-an shay oo min tikrin dahab ah cindana agteena yaala fakarihtu waxaan nacay an yaxbasanii inuu igu daaho inuu igu xabismo ayaa nacay fa amartu waxaan soo amray biqismatihi qaydintiisa ha la qaybiyo masaakiinta ha la siiyo saasaan amrahayiguu dhahay nebiga rawaahu albukhaariy wa fii riwaaya lahu werin kale oo bukhaari ku sugan waxay ahayd kuntu waxaan ahaa khallaftu mid uga soo tago uga soo gadaal maray oo ku soo dhaafay filbeyti guriga tifuran cad oo min asadaqati gobol dahab ah ama fida ah oo sadaqo ah yaan guriga uga soo tegay fakarihtu waxaan nacay an ubayitahu inuu baryo an ubayitahu inuu igu baryo abtayda uu baryo ayadoo oo ay jiraan masaakiin u baahan cashana aan markaa haysanin adtibru waa difac dahab waa qobol dahab ah oo fidatin ama qalin ah waa khayrkoo loo degdeguu tilmaamayaa can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canh qaala wuxuu yidhi jaabir qaala rajul nin baa yidhi lilnabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam yowma uxudin maalintii uxud ayaa nin nebiga wuxuu ku yidhi araacayta waxaad iga warantaa in qutiltu haddii uu dilo fa ayna ana ani xaggee ahaanayaa dagaalkaan baan rabaa inaan galeen haddii naftayda qaaliga aan ku waayo xaggin oon ahaanay qaala fi ljannata qaala rasuulku wuxuu yidhi filjannati ljannati jannadaad dhex ahaanaysaa fa alqaa wuxuu tuuray ninkii tamaraatin dhowr xabo oo timiro kunna ahaa fii yadihi gacantiisa dhowr xaboo timiru inaayuu gacanta ku haystay ayuu qubay uma kabacdi qaataal waa qiriray oo wuu dagaal galay xataa qutila ilaa la diilay muttafaqun calayh khayrka oo loo degdegaa weli nala tilmaamaya can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a rajul nin baa yimid ila alnabiy nebiguu u yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ayu sadaqati acdamu ajaran sadaqada u ajrweyn sadaqa la bixiyo teebacu ajir badan qaala wuxuu yidhi nebiga an tasaddaqa inaad sadaqaysata wa anta saxiixun adigoo caafimaad qaba shaxiixun bakhaylaya oo xoolaha ku dhegan takhsha alfaqara faqrika faqayoo hataad bixiso amay kaa dhamaadaan isleh oo wata'ammulu lqirq taajirnimana ta'ammunayuu rajaynaya walaa tumhin هل lasuجin inaadan la sugayn sadaqada xataa idaa balaqt ilaa ay soo gaarta nafta xataa idaa balaqt alxulquuma kalxamaha ilaa ay soo gaarto qulta aqaada markaad yaqiinsato inaad sii socoto xoolahana aadan dib dambe ugu intifaacayn aad dhahda lifulaanin kada walifulaanin kada hebel intaa ha la siiyo hebelna intaa waqad kaana wuxuu u sugnaaday xoolahana lifulaan muttafaqun calayh maba lihid oo faataxal u qaadanaya idan intaan la gaarin xilliga dadaaloo wax baxsada degdega oo diinka kula degdega degdega oo khayrka iyo wanaagga sameeya sidaa darteed ayuu rasuulku tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam sadaqada in lagu dadaalo intaysa naftu kalxamaha soo gaarin oo xoolaha aan markaa adooban lahayn kala qeyqayaysid alxulquum xarfaha ad adag ayuu noo fasirayaa xulquub waxaa la yidhaahdaa majriya nafsi meeshay naftu marto walmaadna kelimada ama mariina waxaa la yidhaahdaa majriya acaami waasharaab meesha tacaamka iyo sharaabka uu maro idan laba naf ayaa markaa jirtoo midna waa maxaa marta neefta midna tacaamka iyo sharaabka can anasin radia allaahu canh an rasuula اllahi sal اllahu calayhi wasalam ayaa akhada wuxuu soo qaaday sayfan seef ayuu keenay yowma uxud midmaalintii uxud faqaala wuxuu ku yidhi saxaabadiisa man ya'hudu yaa iga qaadaya oo ka qaadaya mini xaggayga haadaa midan seeftiisa intuu soo qaatay buu yidhi seeftan yaa iga qaadaya maantoo ku dagaalamaya fabasaquu way fidiyeen aydiyahum gacmahooda kullu insaanin qof walba oo minhum ayuu ka mid ah gacanta u taagay yaquulu asagoo oonaya ana ana ana ani ani ani ayagoo dhahay qaala rasuulku wuxuu dhahay faman ya'huduhu yaa ku qaadaya bixaqihi xaqiisa war ani ani ma rabee saabtayaa xaqeeda ku qaadaya faxjama waxaa irtacay alqowmu qoomki qoonkii way ka istaageen macnaha ana anadii way joojiyeen faaxkama way istaageen alqowmu qoomkii way ka istaageen faqaala abuu dujaanata ayaa yidhi radia allaahu canhu ana aakhuduhu anigaa ku qaadayo fii xaqiisa rasuulkii ilaahay faakhadahu wuu qaaday fafalaq wuxuu ku googooyey bisaabtii min almushrikiina mushrikiinta madaxyaalkooda rawaahu muslim baa xadiidkaa weliye abuu dujaana nin cajiib badan uu ahaa simaaq ibnu khabshata la odhan jiray magaciisa abuu dujaana casaabad ama calal hubuugan ayuu jeebka ku wadan jiray mar allaala markii qatar la gaaro abuu dujaana intuu la soo baxo yuu madaxa ku xidhan jiray calalkaa waa khatar marka allaga ula jeedaa way garan jireen saxaabadu markuu la soo baxo saxaabigaasi maag maradaa guduudan markii seefta nebiga uu qabtay buu calalkii la soo baxay meeshaasuu ku xihay waa meeshaan qabiiqaha ka dhahno sidaa darteed ayuu wuxuu qaaday seeftii nebiga intuu ruxruxay yaa mushrikiinta iyo muslimiintii gaalada inta u dhaxaysuu ku socday wuxuu u socday sidii nin mutakabir oo kibir badan oo isqaadqaadayo sidii nin iisa ka xarakeenahayo oo kale ayuu markaa u socday rasuulku intuu eegay ayuu yidhi socodkaan ma u jeedaan waa socod ilaahay u carooba subxaana wa tacaala ilaa meehan maahan mowqifkaanse waa loogu talagalay dagaalkii xudbuu ahaayo mushrikiinta madaxyaalkoodii buu ku googooyey inta inta carabtanayso labayaalayso gaalada iyo qoraysh dhiiragelinaysa ayaa ka mar buu damcay inuu surka u dheereeyo mar seebta nebiguu fiiriyaa mar gabadhuu fiiriyaa mar seebtuu fiiriyaa naayaga hor leexad aan kaa dagaalama seebta nebiga owle uma aha umana dhammaano qof dumar ah inaan ku digo saasay ahaayeen rijaashu dumar la dhaafi maayo maan ciroola la dhaafi maayo qaruur la dhaafi maayo dadkaasaa lagu kufsanayaa muslimnima la sheegana kuma habboona buu yidhi inaan dilo sabtay ku jirtaa wayna xaranaysaa raggii guubaabinaysaa haddaad qaabishaanna waan idin qoorqooraynayna waan idin dhundhukanayna haddaad soo geysataan waan idinka tegaynaa barkimaan idin jiraaximayna yuugu haasaaraysaa kadibna farahow ka qaaday wuxuu noo rawahu muslim wuxuu noo fasirayaa xarfaha cad adag ismu abi dujaana abi dujaana simaad ibnu kharshata layidhaahdaa magaciisa qowluhu axjamna alqoor uu yiri ay tawaqafuu way ka istaageen waqalaqa bihi ay shaqa wuu ku buubuulin waaye macnaheedu aana almushrikiin ay ru'uusahum madaxyaalkuu kaga shaqay can zubayr bni cadiyi qaala wuxuu yidhi ataynaa waxaan u nimid anas ibni maalik fashakayna kolkaasaan dacwoolay ilayhi anas baa ku dacwoonay anas ayaan kaga dacwoolay zubayr ibnu cadiyi waa taabici anas ibni maalik waa nebi xilligaa waxaa madaxtinimada haya xajaaj ibna yuusuf sidaa darteed buu muslimiintii hahda u keenay ayagoo saxaabo ay nuur yihiin yuu dhibaatada gaarsiinaya waan kaga dacwoolay maa shayga nalqaan kala kulmayna min alxajaaj xajaaj ninka lagu magacaabo faqaal anas wuxuu yidhi isbirin sabra iska sulqaata ayuu yidhi bannaanbax kiciya oo ku kaca asagoo saa markaa yaalaad ma dhihin inay fawdada ka imaanaysaa ayaa dhib badan bacdamaa xajaaj uu ku dhex tukanaya rasuulkuna uu tilmaamay iska sabro ateeca maa aqaamu fiikum asalaa intay salaadii ku tukanayaan faqaala isfir sabra fainahu maxaa yeelay laa ya'ti ma yimaado zamaanan zaman ilaa hadduu yimaado zaman waaladii bacdahu midka ka dambeeya ayaa sharun minhu ka shar badan midkan hadda aad u jeedaan kuwa ka dambeeya ka shar badnaan doona xijaaj ibnu yuusuf go-aanku wuu dhammayn jiray xijaaj ibnu yuusuf ummadduu salaada ka bixin jiray xujaaj ibnu yuusuf haba dhib badnaado ayagoo dhibkaasi ay ka ashtakoonayeen ka ka dambeeyaa ka dhib badan buu yidhi anas zaninzanin ma jiro ilaa ka ka dambeeyaa ka shar badan ilaa waladii bacdahu sharun min xataa talqow ilaa aad la kulantaan rabbakum rabbigiin samictuhu waxaan ka maqlay min nabiyikum nebigiin sala allahu calayhi wasalam nebigiina ayaan ka maqlay zaman ma jira ilaa ka ka dambeeyaa ka shar badan midka aanu hadda ku jirnay waxaa kafaarsanna oo aan leenahay alla xagee ku badbaadna alla xagee ku fakanaa wallaahi waxaa soo socdaa ka badan midba midka ka dambaysaa ka badan midkani muslimka wuxuu leeyahay in waykan ku halaagsanayay waa laga faydayaa mid kasii daran baa imaanaysuu leeyahay haadihi haadihi iyo waxameeya tanaaba ka badan rawaahu lbukhaari radia allahu canh ana rasuula allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi daakiru degdega buu yidhi nebiga bilacmaali acmaasha waxaad kala degdegtaan sabca toddoba toddoba waxyaabood intaan la gaarin camalka fiican u degdega oo khayrka sameeya hal ma waxaad sugaysaan ilaa fakra faqiirnimo maahan mursiyad inay ilowsiiso diinta qofku marka faqiirtinimadu ay ka badato in badan baa suuragal ah oo laga yaabaa inuu diinta ku socon waayo wax badan baa suuragal ah inuu amarka ilaahay fulin waayo sidaa darteed buu rasuulku leeyahay camalka saalixa u degdega intaan la gaarin toddoba waxyaabood ma waxaad la sugaysaan camalka fiican ilaa faqiirnimo maahan idin ilowsiiyo diinka aw hina ama taakirnimo muqdiyan idin ooqiseen qofku markuu hantidii xooluhu ay ka badatana qoof iyo kiibusu masaajidka la aadayay gaaridiisa intuu istartuu la disto yuu magaalooyinkii meelaha dhimashada qamar cabid u aadaya waa hantida hadday badato faqiirtinimadu hadday ka badataan waxba laga yaabaa isuu u dawaraayuu u raadinayo inuu tawada u waayo waxbarasho iyo diin iyo aw marada masajida la sugaysa mufsidan idin fasahaadisa jirada qofku markay ka badato fasadkiisaa laga dareemaa wax badan buusan qaban karin aw haraman masagadu odaynimaqii da'nimiyaad la sugaysaan diinta musliminta idin tabisa macnaha iyo kala dhigtaa laga wadaa masjid idinka dhigta oo tabarkii waxaasoo dhan idindiisa aw mowtan mase geeri geeridaasoo mujhizan idindadejiso dhaqso qabriga idindiisa waa qofka hadduu dhinto waata daqdurbii dhaqsada la duugo aw dajaal mase dajaalkaad la sugaysaan fa sharu raaqibi inta maqan midka u shar badan waaye oo yantadaru la sugayo inta la sugayay calaamaad aakhiru zamaan waa midka u shar badan kitaabka aakhirkiisoo noogu imaan doonaa qisadiisa faahfaahsan aw saacata mase saacada qiyaamaad sugaysaan fa saacatu saacadda ayaa adhaa degdeg badan oo wa amaro qaraar badan arrinteeda saacadda qiyaama hadday timaado arrinteedu way dhammaan tahay rawaahu tirmidi wa qaala xasan waa saxaabigii horeyaa abi hurayre ana rasuula allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama ayaa qaala wuxuu yidhi yowma khaybara maalintii dagaalkii khaybar waa sanadii toddobaad ee hijirada sanadii lixaad rasuulku wuxuu rabay inuu soo hiiraysto way hor istaageenoo waa tii suuxigii la galay intaa wixii ka dambaysa ayaa sanadii toddobaad waxaa muslimiinta la siiyey saxi inay markaa sameeyaan ilaahay kolkii uu u ballan qaaday waa khaybare laquctiyana siiye oo siiyey buu yidhi rasuulka haadihi raayata calankan ee kan ah rajulan nin ayaa u dhiibi doonaa berito yuxibu allah ilaahay jacelkii waa rasuulahu rasuulkiisa yaftaxu allah yaftaxu allaahu ilaahayna uu ku fura calaa yadayhi gacmihiisa maalintii kuwaad bay dagaal qaadeen way furi waayeen maalintii labaad bay qaadeen way furi waayeen markii dambe salaada cishaa'iga la tukaday yuu rasuulku dha ordaha kala saaro fahida bii imaada camalkana waxaa ku diidi doonaa nin ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ayaguna ay jecel yihiin ilaahayna gacmihiisa uu ku furi doono qaala cumar cumar wuxuu yidhi radia allaahu canhu maa axbaqtu ma jeclaysanin alimaarata madaxtinimo ma jeclaysan weli ilaa yowmaidin maalintaa maahan ilaa maalintaas maahane weligay madaxtinimo ma jeclaysanin fatasaawartu lahaa waan isku deereeyey buu yidhi waa cirdeeraysanaya madaxiisuu kor u qaadaya si weligu u arko laha raayadii iyo calankii rajaa anigoo rajaynayo raja ka qaba anuu rajaynayo annubuda in yeero lahaa ayada cumar aaway kaale inuu nebigu idhahaan rabaa buuyi waayo maalinta madaxtinimada qofka laga dhigo shahaada ku jirta sharaf baa ku jirta waxa xaqiiqa inuu ilaahay jecel yahay ninka rasuulkuna uu jecel yahay madaxaygaan kor u qaaday buu yiri oo waan isteeliyey anoo rajaynaya in laygu yeero fadaca wuxuu u yeeray rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam can ibni cali bni abi aalib ayuu u wacay fa acdaahu cali buu siiyey calankii iyaaha calankeeda calankii cali buu markaa siiyey sidaa darteed ayuu yidhi fa acdaahu iyaah wa qaala wuxuu yidhi amxi soco walaa talxaq walaa talxaq admicirsani soco gadaalna ha soo fiirin xataa yaftax allaahu ilaa ilaahay uu furo calayka ilaa ilaahay uu kuu qoro socon fasaara cani wuu socday shay-an waxoogaa uma kabacdi waqafa wuu istaago su'aalhuu doonayay inuu nabigu weydiiyo amarkiisii ahaa gadaal ha soo fiirinna wuu fulinayaa walam yaltafid mana uusan soo milicsanin gadaal gadaalna ma soo eegin fasaraka wuu qayliyey yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow calaa maadaa uqaatilu nnaasa dadka maxaan maxaan kula diriraa dadkan kudhacay qaala rasuulku wuxuu yidhi qaasay wadagaalan xataa yashhadu ilaa ay qiraan an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu allah faidaa facalu haddii ay sameeyaan daalika arrinta yuujib faqad manacuu way manciyeen waxay kaa hor istaageen oo ay diideen minka xaggaada ay kaa hor istaageen dimaa'ahum dhiigadoodi waa mamnuuc inaad dhiigga ka daabiso qof laa ilaaha ila allah wa amwaalahum iyo maalalkooda waa kaa mamnuuc hantidiisay xoolihiisa inaad tacdood qaadato qof laa ilaaha ila allah mooy ilaa bixaqihaa kelimada xaqeeda maaha wixii kaloo xaq ay leedahay xuduud ah wa xisaabuhum xisaabtoodana cala allahi alla dushiisay ahaatay rawaahu muslim marka idinku ma xisaabaysaane afka waxay ka sheegtaan u tixgeliya u fiiriya laa ilaaha ila allah muxammadan rasuulu ullah waa waxaa ummadda kula dagaashaan haddiise qofkii hilila gudo goorma laa ilaaha ila allah wax badbaadinaysaa waa ma jirto sidaa darteed buu yidhi fa facaluu daalika arrintaa hadday sameeyaan faqad manacuu waxay manaciyeen oo ay diideen ninka xaggaaga oo ay kaadan istaageen dimaa'ahum dhiigagooda wa amwaalahum iyo maalowkooda ilaa bixaqiha kelimada xaqeeda maahane wa xisaabuhum xisaabtankooduna cala allahi alla dushii uu ahaaday rawaahu muslim qowluhu uu yidhi fatasaawaq huwa fi siini muhammada akray baa la akriyaa mutaalican wasabti waan sugnaaday waaye mutaalican anigoo isku dheedheeraynay macnaha waan ciribsanayaa oo ciribtaan kor u qaadayaa madaxaygaan kor u qaadayaa intaa waxaan rabaa inuu rasuulku i arko kadibna uu ii yeero uu idaho kaalay aadatu mujaahada dadaalkiibaa ayuu u yahay wabillaahi tawfiiq wallahu